Mm-hmm. allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii alshamaa'ilu almuxamadiya waalkhisaalu almustafawiya waa baabkii kontonaad baabu maa jaaa fi xijaamati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam darsiguna waa darsigii labyolaatanaad wuxuu sheekhu u baabaystay baabu maa jaaa wixii ku yimi xadiis ah fii xijaamati toobniinka rasuulillahi sal ly slam rasuulka ilaahay la toobo wuxuu ku keenayaa li xadiid macnaheedu waxa weeye toobniinka iyo qiimaha uu leeyahay iyo caafimaadka kaalinta uu kaga jiro ayuu keenaya xadaana caliy bnu juxrin qala xadaana caliy bnu xujrin qaala xadaana ismaaciil bnu jacfar can xumayd qaala wuxuu uhi su'ila anas bnu malik radi allahu canhu can kasbi alxajaam faqaala anas wuxuu yidhi ixtajama waa istoobay rasuulullahi sal ly slam waa istoobay xajamahu waxaa toobay abuu tayba ninka laydhaa abuu tayba ayaa toobay fa amara lahu wuxuu amray bisaacayni laba saac oo min dacaamin cunto ah wa kallama waa la hadlay ahlahu dadkii iska lahaana waa la hadlay fa wadacuu canhu waxay ka dhaafeen min kharaajihi kharaajkii iyo mushqaayaddii uu keenayey ayay wax ka daayeen wa qaala wuxuu rasuulku raaciyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina afdala maa tadaawaytum ina afdala maa shayga ugu qiimaha badan ee tadaawaytum bihi aad isku daawaysaani alxijaama waa toobniinka aw ama wuxuu idhi ina min amhali maa tadaawaytum amhal bimacnaa afdal waa isku macne toobniinkuu ka hadlayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu toobniinku inuu ka mid yahay waxyaalaha dawada ah oo xadiiska saxiixa wuxuu yidhi inama ashifaau fii alaa caafimaadku saddex buu ku jiraa sharbat casal malab la caboo la kabado wa shardatu mixjam iyo jeexniin uu jeexo qofka wax toobaya iyo kayatu naar dab lagu gubo qofka wa innii anhaakum cani ilkay ayuu nebigu raaciyey gubniinka waan idii diideeye dabka laakiin labadaa kale ayuu nabigu xoojiyey salaatu rabbi wasalaamu calayh xikmadda ku jirtaana wax kale maaha caafimaaddarradu inta badan waxaa ku jirta dhiig faasida dhiig faasida oo qofka ku hadha ayay u badan tahay marka dhiiggii baa laga sii daynayaa xadiis sixadiisa aanan hubin ayaa waxay soo qaadanaya nimanka rushuraaxda ah ibnu maaja warinaya habeenkii nebiga la dheelmiyey inay malaa'igtu nabiga ku leeyihiin salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummadaada u sheeg waxa ugu fiican isku dawaysaani waxa weeyaan waa toobniinka xadiiskana waa ka xagga dambe ku yidhi ina afdala maa tadaawaytum bihi alxijaama kana waa xadiis saxiixa ah. marka toobniinku waa shayga qiimaha badan qofkana wuxuu dhaafinayaa dhiig faasida oo jirka ku ururay dhinaca labaad tawakulka isma diidayaan oo nebigu isagoo sayidulmutawakiliin ah ayuu haddana istoobayay ee hadalkan uu leeyahay anas ee la weydiinaya kasbulxajaam xadiis baa wuxuu odhanaya kasbulxajaami khabii kasbulxajaami khabiis qofka xajaamkaee toobinlaha ah wuxuu shaqaystaa waa wax xun isagoo nebigu yihi kasbulxajaami khabiis ayaa haddana u istoobay ninkii toobayna dhaqaaluu siiyo wuxuu siiyey laba saac wuu noo soo socdaa xadiiska odhanaya hadduu xaaraan yahayna nebigu ma bixiyeen abu taybana ma qaateen markaa saasaa fi asaxa xadiiska odhanaya kasbulxajaami khabiis waa la awilaya waxaa lagu awilayaa waa shaqo laga fiicanyay waa shaqo laga fiicanyay ee maaha shaqo xaaraana oo shaqooyinka qaar baa jira iyagoo xalaal ah haddana hooseeya oo qofka wax dhaamo heli kara uu iska daayo qofka wax dhaamo heli kara oo wax dhaamo ka shaqaysan karaa aanu ka shaqaysanin baa lagu awilayaa ma afurinaya qofka mise ma afurinayo raajixu waxa inaanu afurinayn haddae iska qaado ama istoobto ma afurinayo xadiiska ku soo aroori warinaya imaam axmed afdar alxaajimu walmaxjuum macnaha dakhala fi liftaar bimacnaa tacarada liliftaar wey wuxuu u inuu afuro macnaheedu waxa weeye qofku markuu dhiig iska sii daayo waxaa dhici karta inuu daciifo haduu daciifana inuu hayn kari waayo soomkii kadibna dabeetna wax iska cunaa wax iska cabo markaa nin aduu halis kale weeye laakiin toobniinka keligii ayaa lagu afuraya waa qowl laga xoog badan yahay marka toobniinku wax wanaagsan gaar ahaan nin garanaya oo aqoon u leh hadduu ku toobo waa wax wanaagsanoo caafimaad badan abu taybana wuxuu aa adoona magaciisa naafic baa la odhan jiray bani xaarisa ayaa iska lahaa gaar ahaan waxaa iska lahaa abi mascuud aansaari wuu u wuxuu ku hi ninkan maalintii muxuu bixiyaa kharaajku waa maalintii waxa soo shaqayso inta barhka daabuud waxna uu siiyey waxna uu siiyey waana uu qala xadaana camr bn caliyin qala xadaana abu dawuud qala xadaana warqa ibn cumar can cabdilacla can abi jamiila can caliy radi allahu canhu ana nabiy sal ly slam ixtajaba waa istoobay waa amarana waa i amray fa acdaytu waan siiyey alxajaama ninkii ajra mushqaayadiisa ayaan siiyey cali abi aalib marka cali bn abi aalib uu amruu yidhi soo ma tii horaa soo tu dambe hal mar nebigu isma toobin marar badan buu istoobay markaa tii hore abuu taybe inaan ku xambaarnaa waa adkaanaysaa waayo waxaa dhici karta inay laba kale yihiin kala duwan xadiiskuna waa xadiis haabito sugan qaala xadaanaa haaruun bn isxaaq alhamdaaniyu qaala xadaanaa cabdah can sufyaan athawri can jaabiri can ishacbiyi can ibni cabaas adunuhu qaala ina nabiy sal ly slam ixtajama waa istoobay cala alakhdacayni labada akhdac buu iska toobay waa laba xidid oo eh, luqunta dhinacyadeeda mara dacayn xaggan iyo xagganay kala maraan labadaa dhinac buu iska toobay wa labada margi margi ahaa margi waa la odhan karaa eh, laakiin margiga waxaan siri malaa dhiig badan baan marin margiga amba waan siri margiga aad laakiin haddana eh, waa dhici kartaa xididdo kaleo ka dhiig badan inay jiraan oo kuwa kale murqaha dhinacyada ahdacaynkulabaasay maraan wa bayna alkatifayn labada garab barhtankooda kaahil baa laydhaha inoo iman doonaa kaasuu nebigu u badnaa labada garab bartankoodana waa iska toobay waa caddaa waa siiyey alxajaama toobinkiina ninkii toobiyahana ajrahu mushqaayadiisa walow kaana xaraaman hadduu xaraam yahayna lam yucdihi ma siiyeen marka wuxuu soo koobayaa sheekhani shaarixu inta meeloo nebi iska toobay akhdacaynka waa iska toobay waa xidid labada luqunta labadeda dhinacmara kaa'ilkana waa iska toobo labada garab bartankooda halkaa waliba sarreeya wey manafacaadbana uu ku sheegay taxta diqni garhka hoostiisa halkaana waa iska toobay garhka hoostiisa labada dhudhunna waa iska toobay halkaa kubabka wa calaa dahri alqadam cagaha dushoodana waa iska toobay intabana nimanka dhakhaatiirta ah ama dibu nabowi wuxuu ku sheegaa faa'iidooy badan ibnuqayim oo kale aad buu ammaanaya caafimaad badanna wuu sheegaya weliba wuxuu sii sheegayaa mid kale oo aan kitaabku sheegin xadiiska dambe sheegi doono waa inuu madaxa iska toobay halkaa basada inuu iska toobay uu leeyahay innahaa shifaaun min sabciina daa'an taa madaxa iska toobayaa toddobaatan cudur ayaa caafimaad ka tahay marka waa istoobay madaxna waa iska toobay mushqaayadiina waa bixiyey hadday xaaraamtay buu raaciyey walow kaana xaraaman lam yucdihi hadday xaaraamtay nebiguma bixiyaan mana ogolaada in la qaato marka khabiis waxaanu ku macnaynay xaraam lagu macnayn maaye waa shaqo laga wacan qala xadana haarun ibn isxaaq qaala xadana cabdah can bni abi leyla can naafic can ibni cumar ana nabiy sal ly slam daca waa u yeedhay xajaama nin tooba fa xajama waa toobay wasa'alahu wuxuu weydiiyey kam kharaaju maxaad maalintii keentaa faqala wuxu uhi alaaatu aasucin saddex saacoo raashinaan keenaa fa wadaca canhu wuxuu ka dhigay saacan saac buu ka dejiyey wa acdaahu ajrah xadiidkani iyo kii koowaad baa isku mid ah ninkan markan loo yeedhay waa abu tayba raafic ninka la yidhaahdo mawlihiisuna waa abi mascuud alansaari wuxuu hi maalintii intee lagaa doonaya kharaaj ah ilan addoommu waxay ahaayeen master dakhli ahaayeen ninka iyo dilaal iyo xoog iyo wuxuu ku shaqo tago maalintii dakhli buu kuu keenaya hadday laba kuu shaqeeyaanna kasii badan hadday saddex kuu shaqeeyaan ka badan kolba intaad addoon leedahay ayaad habeenkii xisaabinaysa marka xaaladeenna adoon la-aan ba isha yeesha soo maa waay marka xaaladan laakiin muslimiintu maanta in iyaga la adoonsay qarka u saaran marka iyagu wax dhicin waayeen ee midoobi waayeen ee gaalo la jihaadi waayeen iyaga in la adoonsadaabay qarka u saarayna wax adoonsadaan iska daaya waa caddaahu wuu siiyey ajru qaala xadaana cabdاlquduus ibn mxamed alcataar اlbasriyu qaala xadaana camr bn caasim qaala xadaana hamaam wajariir bn xaasim qaala waxay idhahdeen hanaa qataada can anas bn malik radi allahu canhu qaal kaana rasul lah sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa yaxtajimu mid iska tooba fi lakhdacayni labada xidhid ee mara ee luqunta dhinacyadeeda waalkaahil iyo kaa maraya labada garabartankooda wa kaana yaxtajimu wuxuu istoobi jiray lisabca casharata habeenka toddobiyo tobnaad wa tisca cashara sagaaliyo tobnaad wa ixdaa wa cishriin ayuu istoobi jiray xadiidkani wuxuu inoo kordhiyey goobaha horeen u sheegnaye xilliyada la istoobayo xilliya la istoobayo xadiidkan oo keliya maaha axaadiistu waxay sheegtay toddobiyo tobnaadka iyo sagaaliyo tobnaadka iyo koobiyo labaatanaadka ayaamaha ayaa faadilah iyo guud ahaan bisha akhirkeeda bisha awalkeeda iyo bisha akhirkeeda waxaa fadli badan bisha akhirkeeda xikmaddana waxay ku sheegeen jidhku bisha awalkeeda jidhku dhiiggu awalkiisa waa kacsan yihi bisha akhirkeedana waa degan yahay xilligaa uu degan yahay baa la rabaa in la soo saaro waayo bisha awalkeeda dhiiggaa kacsan waxaa dhici karta dhiig saayida oon loogu talagelin baxo kii ku anficilaana inuu meesha ka baxa laga yaabaa xadiidka ibnu maaja wuxuu leeyihi alxijaamatu tasiidu alxaafida xifdan waalcaaqila caqlan faاxtajimuu cala barakat اllah ywma alkhamiisi wa ywma athulathaa'i walisnayn xadiis kale wuxuu ku darayaa xijaamadu qofka xifdiga le xifdi bay u siyaadisaa ka caqligana caqli bay u siyaadisaa ee barakada ilaah isku istooba maalinta khamiista iyo salaasadiiyo isniinta iskana ilaaliya arbacada iyo maxamed marka aakhirkan aynu sheegayna waa caddadow waa habeenada ay dayaxu soo jeedo habeenada dayaxu soo jeedo looma kala qaybinaya caddiiya gudcor waxaa loo kala qaybinayaa habeenada dambe ilaan dayaxu goordamuu soo baxaya goordam soo baxo haddana waa iftiin aakhirkii markaa habeenada dambe ee iftiinku xoogan yahay ayaa jirku degan yahay sidaa ogeed wax badan oo ayaa soo baxaya oo dhiig faasida ah dhiiggii hagaagsanaan uu degan yahay kii xumaaba dusha soo maraya markaa marka la toobo kii xumaaba kusoo weydaaranaya qaala xadaana isxaaq ibnu mansuurin qaala ambana cabdirasaaq ibnu hamaam asancani can macmar can qataada can anas maliki radi allahu canh ana rasul lah sal slam ixtaja waa istoobay walxaal huwa muxrimun uu ixraamanyey bimalalin meesha malal laydhaabu isku toobay calaa dahri lqadam cagta korkeeda gomada korkeeda ayuu iska toobay xadiikan wuxuu inoo kordhiyey qofku hadduu muxrim yahay wuu istoobi karaa meel keliyin baanu iska toobayn waxaanu iska toobayn madaxa hadduu rag yahay waayo madaxa looma ogola in timaha la jeexo timihiina haddii la ysidhaado madaxa iska tooba timihii bar la goynaya muxrimkuna inuu tabataabto looma baahna marka jidhka intiisa kale uu istoobi karaa nebigu wuxuu isku toobay meeshadha malal malal waa meel u dhexaysa maka iyo madiina bimalal culimmada qaar baa mooday shay shay la ysku toobayo shay maaha waa goob goobtuu nebigu isku toobay ayaa malal la yidhaa halku iska toobayna waa dahri qadam waa cagta korkeeda marka intuba waa naafic toobniinkana qof garanaya haddii la helo wax weyn buu tarayaa waana caafimaad waxa soo raacaya iyadoona caafimaada ah, dhiigga la shubayo ee dadka buka loo shubo waayo isagana waxa baxaya wax badanoo dhiiga oo faasida unugyo cusubna waa kuu soo dhalanayaan iyadoo qudheedu faa'iiday leedahay haddaan laisku dhadhoweyn haddii laisku dhadhoweeya dhibaatay leedahay oo caafimaadka uma fiicna baabu maa jaaa fii asmaa'i rasuuli illahi sal ly salam toobniinkii intaa kaga baxno asmaada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaynu halkan ka gelaynaa saddex xadiis buu ku keeni doonaa magacyada nebiga calayhi salaatu wasalaam sheekh ladhaa ibn alcarabi alqaadi ibn alcarabi almaliki wuxuu leeyahay hadal buu sheegay deliil badanna umuu keenin nebiga ilaahay wuxuu leeyihi alfu ismin kun magac buu leeyihi markuu isili dhowr iyo lixdan magac buu dhaafo waaye alimaamu suyuudi isagu waxbuu tiriyey shan boqol buu ku dhadhoweeyey laakiin midunbaa muhiim ah karatu alasmaa'i tadullu calaa sharafi almusama asmaada badani sharaf bay tilmaamaysaayoo nebiga ilaahay maadaama uu sharaf ku ag magacyo badan buu siiyey laakiin waxaan fiicnayn magacyada aan sugnayn in magac laga dhiga ma saxna yaasiin iyo taaha iyo magacyadaasi axaadiistoodu may asixin ee mudasir iyo musamil iyo kuwa noocaasina waa sifaat magacyo maaha waa sifaat ilahay baa u sheegay yaa ayuha almusamil yaa ayuha almudathir almustafa waa tilmaamay iyaguna aduu magacyadu waa inaan axaadiistu inoo sheegi doonto culimmada qaar baa waxay isku dayeen inay asmaadii ilahay dhinac dhigaan oo yidhaahdaan nebiguna wuxuu leeyahy sagaal iyo sagaashan waa inagii hore u sheegnay wixii uu fadli hore u lahaa la siiyey ayaa ka badan intay doonto ka badan wax imka loo dhoodhooba waxba u tari maayaan muhiima asmaada ilaahay waana asmaa waana sifaat kuwa nebiguna waa la waana magacyo waana tilmaamo kuwa qur-aankuna waa lamid waana magacyo waana tilmaamo laakiin dadka intooda kale magacu waa magacuna tilmaan maaha waa calamu saalax baa loo bixin karaa isagoo aan saalixba ahayn amiin baa loo bixin karaa isagoon amiinba ahayn saadiq baa loo bixin karaa isagoo kaadiba waa calamun waa calaamad lagu calaamadsaday laakiin magacyada ilaahay iyo ta rasuulka iyo ta qur-aanku waana magacyo calaamad u ah waana tilmaamo inay tilmaamayiinna waynoo soo bixi doonaa qaala xadaanaa saciid bn cabdiraxmaan almaqsuumi wahayru waaxidin qaaluu waxay idhaahdeen sana sufyaan can izuhri can moxamed ibni jubayr bni mudcimin can abihi jubayr bni mucdin radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal ly slam ina liya waxaan leeyahay asmaa'a magacyaal ana anigu muxamedun muxamed baane wa ana axmedu axmed baan ahay wa ana aniguna almaaxi baan ahay alladii kii yamxu llaahu ilaahay ku tirtirayo bi aniga sababtayda alkufra gaalnimada wa ana alxaashiru xaashir baane alladii nebiga yuxsharu nnaasu dadka lagu soo ururinayo calaa qadamaya gomadayda iyo markii aan geeriyoodo gadaashaydaa lasoo xashirinaya wa ana alcaaqib ugu dambeeyaane waalcaaqibu alladii laysa bacdahu shayun nabiyun waa ciddaan nebiba ka dambayn intaasaa nebigu sheegtay calayhi salaatu wasalaam muxamed waa magaciisa ugu caansan min alxamdi baana laga keenay waa mufacal waa kii xamdiga badnaa ee la mahadinayey ahlu samaawaadka iyo ahlu arladu mahadinayeen isaguna mahadinaya ilaahay wa ana axmed axmed alxaamidiina lirabbi waa siiqatu mubaalaga cidda ilaahay ammaanta ka ugu ammaan badan weeye axmed alxaamidiina lirabbi waana tii nabiyulahi ciisa kusii bishaareeyey wa ana almaaxibaane kii tirtirayay alladii yamxu allahu biya alkufr wasifo waa maaxi ilaahay baa ku tirtiray gaalnimada maalintuu soo baxayey meel walba gaalnimadii shirki baa buuxiyey markii dambena wax yar oo meela ku urursan ayay noqdeen wa ana alxaashir alladii yuxsharu nnaasu calaa qadami nabigii ugu dambeeyaan ahayee gadaashayba dadka lasoo ururinaya waalcaaqibna alladii laysa bacdahu nebi nebi ka dambeeyaa ma jiree waa nebigii ugu dambeeyey ee nebiyada cidhibtooda yimi wey alcaaqib ugu dambeeye sida cidhibtaada aan waxba uga dambayn cidhibtaada wax ka dambeeyaa ma jiraan ayaan isagana nebi ka dambeeyaa jirin qaala xadaana muxamed bn ariifin alkuufiyu qaala xadaana abu bakr bn cayaash can caasim can abi waa'il can xudayfa qaala wuxu uhi laqiitu nabiy sal l sl la kulmay faqala wuxuu ana muxamed wa ana wa ana nebiyu raxma nebigii naxariistaan ahay wa nebiyu tawba nebigii towbadda ayaane wa ana almuqafa waxaan ahay nebigii muqafa ee nebiyada kale qadaadkooda raacay wa ana alxaashir wa nebiyu lmalaaxibna waan ahay xadiidkii hore wuxuu inoo sheegay shan magac buu ahaa xadiidka dambena wuxuu inoo keenay allahuma salli calaa waa toddoba toddoba magac laba markii horey ku jireen min saddex xaashirkuna waa ku jiray inta kale aynugu cusub ana muxamed wa ana axmed waa soo aragnay ana nabiyu raxma waa nebigii naxariista ilaahay baa sheegay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebigu wuxuu uhi inamaa ana raxmat lmuhdaah waxaan ahay naxariis la soo hadiyeeyey markaa nebigu waa naxariis dadka islaamay laysweydiin maayo naxariisu dee buu ugu yihi oo way muuqataa ahlu islaamka naxariis buu u yahayoo khayrkay hayaan iyo ka u dambeeyaba sababtii buu ku yimi taa laisweydiin maayo gaalada see naxariis ugu yahay gaalada wuxuu naxariis ugu yahay cadaabkii intuu yimaado baabiin jiray hal mar joogitaanka nabiga lagaga daayay waa kow taas waa naxariis cadaabkii ummadaha salabayn jiray ma hayaan waa marka labaad ee gaalada kuwuu la dagaalamo ee uu gacanta ku dhige uu dilo waa u naxariis xataa waayo kufrigay sii badsan laayeen in halkaa loogu joojiyo oo intaasun lagu cadaabo iyo inay sanada sii noolaadaan oo kufriga sii badsadaan waxa u darnaan la iyagoo sii badsada kufriga xataa kuu dilo wahaakada wuxuu u yahay xayawaankana wuxuu u yahay naxariis oo xayawaankii wuxuu amraya in la ilaaliyo macaasidii in la yareeyo oo xayawaankii cuntadooda iyo cabitaankoodaiyo raashinkoodaiyo waxooda loo dhowro waa nebiy raxma wa nebiyu tawba waa nebigii toobadda dadkuu toobadda amaraya watuubuu ilallaahi jamiican ayuha almu'minuun waa nebigii isagu toobadkeenka badnaa waa kii laa ayuha annaas tuubuu ilallahi wastakfiruuh fa innii atuubu ilallahi fi lyowmi mi'ata mara maalinkii boqol jeer baan ilaahay toobad celiyahay toobadkeena marka nebiyu toobana saasuu ku noqday wa ana almuqafa muqafa waxa weeye nebiyadii horoo tegey qadaadkoodaan raacaya dariiqoodii buu hayaa waxay ku baaqeen buu ku baaqay sababta u yimaadeen buu u yimi wa ana alxaashir baanay xaashirna waa inagii soo sheegnay wa nabiyu lmalaaxim nebigii malaaximtaan ahay almalaaxim waa ishtibaaku luxuumi nnaasi fiiha bibacdihim bibacd waa dagaalka nebigii dagaalkaani waa nebiyu marxama wa nabiyu lmalxama kii naxariis u baahanna naxariis baa lagu waajahaya loo keenaya laga hortegeynaya kii canaad la yimaadana malxamad iyo dagaal waa la ishilbaynaya maahae birtaa layska aslaya waa nabiyulmalaaxim bimacnaa nooc kaliya ah ha igu iman wey kii wanaag doonayo wanaaggiioo ballaadhan baa lagu hayaa khayrkii ah kii aan rabin miyaa waxa weeyaan malxamadda iyo dagaalka iyo in la ishilbeeyo ayuu usoo diyaargaroobaya qaala xadaana isxaaq bn mansuurin qaala xadaana nadr bn shumaylin qaala anbana xamaad bn slm can caasimin can zir can xudayfa can nabiy sal l slam naxwaw bimacnaah haakada qaala uu yidhi xamaad ibnu slm can caasim can sirin can xudayfa baabu maa jaءa fii cayshi nabiyi sal اllahu aleyh wasalam baabka labiyo kotonaad wuxuu ka warramayaa noloshii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh alcaysh laba macnaa loo sheega macnaha koobaad waa alxayaat waa nolosha tii laga hadli maayo laakiin altacaamu aladii yucaashu bihi cuntada lagu nooliyey iyo cabbitaanka ayaa caysh loo yaqaanaa macnaha waa xaaladii nolosha ama quuta daruuri waxaad tidhaahdaan siddeed iyo toban xadiis buu ku keeni doonaa qaabka ugu fiicanee ilaahay subxaana wa tacaala ku hanuuniyeyna waa sheegi doonaa cayshka nebigu dhexdhexaad buu ahaa laba dharig iyo gaajana gaajo ayuu labada u badnaa gaajo uu doortay oo ikhtiyaariya bal wuxuu diidi jiray dibirada waxa la ydhaahdo dabcanna waa garanayaan dhallinyaradu dheraga iyo dibiradu inay kala duwan yihiin dheraga iyo dibirada wuxuu tirmidi warinaya ninbaa maalin nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa ayuu ka daacay u daacay wuxuuhi yaa haada kufa canna jushaak waryaa aljushaa waa daacada naga jooji daacada fa ina akara annaasi shabacan fi dunya atwaluhum juucan yowma alqiyaama kuwa dunyada ugu dharaga badani aakhira iyagaa ugu gaajo badane naga jooji buu ku yidhi waxa weeye qofka calooshun ku shaqeeya ee calooshu wakhti ka qaadato wakhtigii aakhirada iyo wakhtigii jannada u dadaali laha ayaa meesha ka baxaya markaa gaajaysaa dheeraanaysa iyo xisaabtiisa ee waxa fiican cunadu inay noqoto bulqa mid lagu meelgaadho ku meelgaadha lagu noolaada un xadiiska waa inagii soo maraynay bixasbi ibni aadama luqaymaatun yuqimna sulba qofku wuxuu u baahan hurmooyin uu dhabarka ku tiiriyo gaajada iskaga ilaaliyo fain kaana laabud fa ulusun liطacaamih wa ulusun lisharaabi wa ulusun linafasih marka sidaasay ku soconaysaayo nebiga cayshkiisii baynu eegaynaa qaadan dhigaynaa qaala xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana abulaxwas can simaak bni xarbin qaal samictu nucmaan ibnu bashiirin yaquul alastu miyeydaan ahayn dadow taabiciintii buu la alastu miyeydaan ku sugnayn fii dacaamin cunto iyo wa sharaabin cabitaan maa shiitum intaa doontaan markaa nacam weeye waa laska garanaya laqad ra'aytu waan arkay nebiyakum nebigiinna oo wamaa yajidu aan helayn min addaqali timirta teeda liidata maa yamla'u batna wuxuu calooshga buuxiyo xadiiskan horeynu soo marnay wuxuu la yaabayay nimanka nolosha nooc iska dhigay ee faxaaxsaday ee cunno nooc walba haystaa uhi wax walba soo ma haysataan haa haddaba nebigiinnii ilaahay jeclaa maha hesheen qiima ma fadli haddii fadli ay tilmaamayso nebigaa loo badin la nebiga ilaahay baan arkayoo timirta ta ugu liidata wuxuu caloosha ku buuxiyo aan haysanin marka waa waxa la yidhaahdo azuhd likhtiyaari wey nebigaa doortay khasab maaha faqrigu laba faqri ikhtiyaari iyo faqri idiraari faqri idiraari waxa weeye qofkan wuu ordaya wuu raadinaya adduunyadii laakiin halkaas i dhaafi weyde faqri ikhtiyaarina waxa weeye sidaa isagaa doortay ilaahay weydiistay allaahuma ajcal risqa aala muxammadin quuta ilaa risqa ree aalu muxamed waxaad ka dhigtaa quudun inay caloosha geliyaanu culimmaduna waxay idhaahdaan zuudiga dadku waa afar nooc qolo adduunyadu may doonin iyaguna may doonin qismun lam turidhum uddunya walam turidhu iyaguna may doonin adduunyana ma doonin waa abubakar sidiiq oo kale qayb kale waxa weeye adduunyadaa doontay iyagaa diiday waa cumar alkhadaab oo kale futuuxaadkiibaa soo baxay dahabkiiyo wax walbaa laysu keenay danka muu geline isagoo labadiisii marooda karkarnayd xidhan ayuu ka geeriyooday wa qismun araadaha wa araadatu adduunyadiina way dooneen iyaduna way doontay waa nimankii madaxda boqorrada ahaayee adduunka nooc walba iska dhinac dhigay qismiga ugu dambeeyaana araadu dunya walam turidhum waa xayraaminteena u badan adduunyada wuu doonaya uu raadinaya wuu ku qaraweeya hee iyaduna uma jeedo marka waana nooca ugu liita wey qalbigiina way fadhidaa gacantiina ma fadhida marka qaybta ugu fiicanna waxa weeye qolada aan iyagu doonaynin adduunyada haba daba cararta hadday doonteen qaala xadaana haaruun isxaaq qaala xadaana cabda can hishaam bni curwa can abiihi can caaisha qaalad waxay in kunna intaas waa mukhafafa min athaqiila ay ina kunna aalu muxamadin haddaannu aalu muxamed nahay namkusu waxaannu joogaynay shahran bil maa nastawqidu maanan shidanaynin binaarin dabba bil baannu joogaynay calaa xaaliya oo aan damba in huwa wuxuu yahayuun ila tamru ma huwa ila tamru walmaa riwaayo kale waxay leedahay in huwa ila alaswadaan labada madmadoon baan ku noolay riwaayo saddexaad waa la weydiinaya oo hadda maxaa ku noolaydeen say odhanaysaa atamru walmaa biyo timir baan ku noolay marka waa inagii soo marnayoo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi labadan shay waa biyo timir iyo wax loo soo hadiyeeyo oo ree ansaareed ba waxay ahaayeen dad aad iyo aad u karan badan oo deeq badan oo aan isku halaynin reerba waxbuu nebiga u soo diraya qaar timir u soo dira qaar caano u soo dira qaar raashin u soo dira marka bil calaa xaaliya dab lama shidayn waxaa la cunaya biyeeyo timir iyo kolba wixii hadiyad lagu keeno wixii hadiyad saxaabadu ku keenaan rag baaba waxay magaalada ku soo xaraysteen geel dhalay oo ay uga jeedaan inay nebiga subaxiina caana uga diraan habeenkiina caana uga diraan way kala dadaal badnaayeen hadiyad badanna waa usoo dhici jirtay saddexdaa shay buu markaa ku noolaanaya dab inay shitaanna markaa waxba ugama baahnayn qaala xadaana cabdulahi bn abi siyaad qaala xadaana sayaar qaala xadaana sahl bn aslam can yaziid bn abi mansuurin can anasin can abi talxa qaala wuxuu ihi shakawnaa waa u cabannay ilaa rasuulilahi sal ly slam waxaan uga cabannay aljuuca uga cabannay wa rafacnaa waa qaadnay can butuuninaa calooshayadii baanu ka qaadnay athawba maradii wixii laga qaaday muu sheegin can xajarin xajarin dhagax dhagax baa noogu xidhan hal hal dhagax ayaanu caloosha ku xidhannay fa rafaca sal ly slam rasuulkuna waa ka qaaday maradii can batnihi calooshiisii can xajarayni marka can batnihi baad ka beddelaysaa can xajarayni buu caddeeyey nebigu wax baneeyey laba dhagax baaba ugu xidhan waa badlu ijtimaal qaala abu ciisa wuxuu ihi hada xadiisun gariibu min xadiisi abi طalxa laa nacrifu ila min hada alwajhi wamacnaa qowlihi warafacnaa can butuunina can xajarin xajar qaala kaana axaduhum wuxuu ahaa yashuddu mid ku adkeeya fii badnihi calooshiisa alxajara dhagax min aljahdi rafaadka iyo wadacfi liidashada alladii bihi min aljuuci gaajadu sababayo qofku markuu gaajooday gaajadu xaddhaaf noqoto ilaahay haynaga ilaaliyo bahashu ma fiicnee oo wax aad iyo aad u khatare waa cadaab somaali markay tiraa juuciyo jahanama la simay yaa ma sinna laakiin waa isku dhadhowyiin juuciyo jahanami ma sinno waa halistii ugu weynayde laakiin waa isku dhadhowyiinoo wax sahlan maaha waayo qofku hadduu gaajoodo noloshiisa wax badan baa ka dhinaanaya ee wax badanoo qabsalaana qabsan maayo wuu nuglaanayaa wuxuu u caafimaad darro wuxuu u cid addoonsata oo quud yar ku addoonsata wuxuu u nuglaanayaa inuusan dareereer qaato oo uu dhaafsado sharaftiisii marka juucu wax wanaagsan maaha laakiin juucani wuxuu ahaa markii xisaarka lagu soo rogay xilligan waxa weeye waa xilligii khandaq nimankii gaale ee mushrikiin iyo yuhuudi iyo munaafiqiin iyo qadafaan ayaa waxay sameeyeen xisaar saxaabada wixii u iman jiray iyo safrihii iman jiray wixii baa kala go'ay ila meeshii ba xisaar baa ka jiro dagaal baa ka jire cuntadii baa yaraatay dabeetana saxaabadu waxaa kaloo dheer godadkiina waa la qodaya deetana hal hal dhagax bay iyagoo cabanaya dhagaxani muxuu caawinaya qofka sarajoogiisii ayaan qalloocanayn qof markuu gaajooda calooshu godato wuu soo qoolaabanaya hadday gaajoo badato hadduu laakiin dhagax ku xidho dhagax yar maaha ka yar waa dhagax dheer oo caloosha soo tiiriya saasuu dabeetana qofku u kala toosaya sidii waxaa la moodaya qof caloosha wuxuugu jiraanoo kale nebigay u cawdeenoo dhagaxdhagax bay muujiyeen deetana isna wuu ka qaaday maradiioo labaaba ugu xidhan isaga subxaana allah marka dee shibtay gelayaan xaaladaasaa soo martay nebiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo sidaa ah ayaa waxaa dhacday dhagax baa la jebin kari waayey sallax wuxuu idhi ana naasil ana naasil anaa burburinaya anaa burburinaya ama anaa ku degaya anaa ku degaya wuu soo degay wuxuu ku dhuftay madaraqii wuu hilaacay wuxuu idhi allahu akbar futixat lii abwaabu abwaabu faris wa inii la araa qusuura halbiid min maqaami haada faris baan furtay fogeyadeedii cadcadda halkaasaan ka arkaya iminka mar kale uu celiyey wuu hilaacay wuxuuhi waxaa lay furay abwaabu ruum waxaan arkayaa fowqyadeedii cascasaa bartaasaan ka arkaya mar saddexaad buu ku celiyey abwaabulyaman ayaa lay furay marka waxaan arkayaa qusuur sanacaa ilaah baa tusay iyo mucjisay ahayd laakiin innaga maanta mucjisa maaha layf baa qabanaya meel hiblaayo oo ka lugaynayad arkaysaa ninka halkaa muxuu ahaa beriga in nebiga halkaa laga tusa isagoo madiine jooga mucjiso weyn bay hayd lakiin maanta bini aadamku wuxuu inuu wax isku rarkibo deetana uu kusoo tusaba wayakhluqu maa laa taclamuun muminiintu markuu saa leeyihiin may odhanin gaajana wayna haysaa cadaawo reermihiina waan ka baqanaynaa ruumaan iyo farisna waa loo bu'ayaa may odhanin way nebiga ku kalsooyin boqolkiiba boqol munaafiqiintu laakiin way isqanjiiriyeen shuuf bay idhahdeen waynu kaai tegi karlaanay fulinnimo oo reermihii baanu ka baqanaynaa isna wuxuu u bu'ayaa ruum iyo faris ayuu u marka waa iimaan darradu iyo macnahay leedahay waxa intaa dheer iyadoo xaaladdaa lagu jiro ayaa jaabir baa saa wuxuu arkay nebigu inuu xaalad ku jiro wuu dusay gurigii buu tegey nebigaa loo ifasax waa fasaxay gabadhii bu ku maxaad haystaa dee waxa la waxanaya ma jirta intaa yaree daqiiqda iyo neefkaa yare waxarta ah waxartana qooshkan yarna garaac nebiga iyo laba qof ama saddex baan u yeedhayahay intaa habee nebiguu dhegta u saaray yaa rasuul allah adiga ama laba qof ina inamariya wax yar baan diyaariyey intee diyaarisay wuu weydiiyey inta kaiirun tayib waa wax badan oo wanaagsane waxaad ku tiraa gabadha iga horeeyo dherigana yaan laga dejinin laxooxdana yaan la dubin ilaa imaado ciidankiibuu u dhawaaqay war ciidanow ayuha annaas ina jaabiran sanaca lakum suuran faxaya hala casuumad buu inoo sameeyey ninkii jaabire ina mariya jaabir baa lagu yidhi ku qiyaastay kun nin bay ahayn buuhi kun nin wixii saddex nin loogu talagalay kun gabadhii buu u xaaskii wuxuu waa kan muhaajiriin ansaar baa soo socotay iskadaa arrintii way ballaaratay saddex iyo laba way ka tagtay muhaajiriin ansaar baa soo socota way qaylisay kanaad igu samaysay adaa waxaan igu wacan ifadaxadiisay marka waxoogay hadashay ay haddana isbarqabatay tihi oo nebigu miyuu ku weydiiyey haa haddaa isagii ilaahay baa waxooge iskaamabay tii waa isbarqabato waxay tidhi kol hadduu ku weydiiyey isagiiyo ilaahay wax isla oge iska daa nebigu ku tufay wixii ilaahay baray dumarka u yeedhay buu ihi kula dubaane waa la dubaa waa la dubaa dherigana waa laga rogaa toban toban u soo gala waa baxaan waa dhargaan sidiibaa iyadoo weli la dubaya wuxuu idhi madiinana gaadhsiiya dadku waa rafaadeene magaaladana gaadhsiiya dadka siiya marka xaaladu saasay isu bedelayeen qaala xadaanaa mxamed ibn ismaaciil albukhaari qaala xadaana aadam ibn abi iyaas qaala xadaana shaybaan abu mucaawiya qaala xadaana cabdimalik bni cumayr can abi salm ibn cabdiraxmaan bni cawfin can abi hurayrata qaala kharaja nebiy nebigu waa baxay fii saacatin buu baxay saacad laa yakhruju fiiha aanu bixi jirin walaa yalqaahu fiiha aanu la kulmi jirin axadun axadna saacad nebigu aanu bannaanka u bixi jirin qofna aanu u booqan jirin waa duhurkiie ayuu baxay fa ataahu waxa u yimi abubakrin faqala wuxu uhi maa jaa'a bika ya ababakar maxaa ku keenay qaala kharajtu waan baxay alqaa waan la kulmayaa rasuulallahi sal ly salam wa anduru fii wejhi wejigiisana waa eegayaa watasliimi calayhi waana salaamayay falam yalbas muu nagaan an jaa'a cumaru faqaala maa jaa'a bika ya cumar qaala aljuucu ya rasuula allah qaala wuxuuhi wa ana aniguna wajadtu waan helay bacda daalika juucaa ku soo saaray juuc la mida ayaan dareemay fandalaquu waa dhaqaaqeen ilaa mansili abilhaysam alansaariyu alawsi wa kaana rajulan buu ahaa nin kaiira anakhiili timir badan washajari dhir badan washaayi adhi badan nin beer fiican leh oo dhir badan ku taallo iyo adhi wacan leh walam yakun lahu ninkani ma lahayn khadamun shaqaala hoosaad falam yajiduu may helin faqaaluu limra'ati waxay ku yidhaahdeen ayna saaxibuki ninkaagii mee faqaalat waxaa tidhi intalaqa waa tegey yastacdibu lana waa uu noo raadiyey alma'a biyaha alcabdu macaan yastacdib biyo macaan buu noo doonay garo oo ceelka meesha ayaa qadhaadh ceelka beertaa qadhaadh deetna biyihii afka loo cabayey ayuu noo raadiyey yastacdib wuxuu noo raadiyey biyihii macaana yastacdibu lana almaa biyo macaan buu noo raadiyey falam yalbasuu may nagaanin anjaa inuu yimi abulhaytham biqirbatin qarbad buu la yimi iyo sibraar weyn yazcabuhaa oo uu yamla'uhaa soo buuxiyey yascabuha ay yamla'uha soo buuxiyey fa wadacaha waa dhigay uma jaaa waa yimi yaltasimu nabiy sal salam isagoo nabiga iltizaamaya aliltizaam waa waxamucaanaqada qooroqooraynta nabiga iska hor yimaadeen luqunta isdhaafsadeen farxad awgeed wa yufadiihi wuxuu ku furanayaa biabihi wa ummihi aabbaha iyo hooyadaha laydinku furtee uma indalaqa bihim waa kaxeeyey ilaa xadiiqatihi beertuu kaxeeyey fabasada lam wuxuu u goglay bisaadan gogol buu u goglay uma indalaqa waa dhaqaaqay ilaa nakhlatin timir fa jaa'a wuxuu keenay biqinwin wuxuu keenay rucub weyn fa wadacahu waa soo dhigay qinwi waxa weeye qinwaanun daaniya waa ka qur-aanku yidhi waa rucub laalaada oo isku jir ah fa qaala nabiyu sal ly slam nebigu wuxuu yidhi afalaa tanaqayta maad noo naqaysid lana anaga min rudabihi rudabka ila waxay ka koobnayd busr iyo timir iyo rudab busrigu waa ta bilowga ah ee imika bislaanaysa rudabna waa ta bislaatay timirtuna waa ta inta bisaylkii dhaaftay dheecaankii ka baxay nabig wuxu uhi maad naga soo gurtido laanta halkeeda ku daysid faqala wuxuuhi yaa rasuula allah innii anigu aradtu waxaan rabaa an takhtaaruu idinku inaad naqaysataan idinku kala xusha oo ninbadkuu jecelya ha cuno aw qaala wuxuu ihi takhayaruu kala doorta min rudabihi wa busrihi timirta busriga ee iminka biseylka ah iyo rudabka fa akaluu waa cuneen wa sharibuu waa cabbeen min dalika almaa biyaha faqaala nabiyu sal ly slam haadaa waladii nafsii biyadih haadaa waxaanaynu ku jirnaa waladii nafsii biyadih ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye min annaciimi waa nicmada aladii nicmada tus'aluuna canhu laydi weydiin doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaame dillun baaridun wa hadhqabow wa rutabun tayib iyo ruda wanaagsan wamaa'un baaridun iyo biyo qabow faindalaqa abulhaysam waa dhaqaaqe liyasnaca lahum tacaaman inuu cunto u sameeyo faqaala nabiyu sal ly slam nebigu wuxuu idhi laa tadbaxanna ha gowricin lana annaga hanoo gowricin daata darrin mid caano u saaxiiba mid irmaan addaru waa caanihi daata darrin mid irmaan ha gowricin fadabaxa lahu wuxuu u gowracay canaaqan waxar aw jadiyan ama waxaryar waxaryaroo dheedhlab ah oo orgi yar ama waxar yar faataahum biha waa u keenay fa akaluu waa cuneen fa qaala nebiyu sal slm wuxuu ihi hal laka khaadim shaqaale hoosaad miyaad leedahay qaala laa qaala sala allahu aley wasalam fa idaa ataanaa sabiyun markay maxaabiistu noo timaado faatinaa noo kaalay fa utiya nabiyu sal sl nabiga waxaa loo keenay muddo kadib bira'sayni laba nin ama laba qof laysa macahumaa haalis laba addoon baa loo keenay ama laba maxbuus faataahu waxa u yimi abulhaytham faqaala lahu nabiyu sal ly slam wuxuu ku yidhi ikhtar minhumaa ka dooro labadooda faqaala wuxu uhi yaa nabiy allah ikhtar lii adigu ii door adigu anuu dooran maayee adigu ii door faqaala nabiyu sal ly slam wuxuu yidhi ina almustashaara qofka talada la biday mu'tamanun waa mid la aaminay almustashaar qofka tala la weydiiyey waa qof la aaminay khud waxaad qaadataa haada kan fa innii anigu ra'aytu waxaan arkay yusallii isagoo tukanaye waar kaasaa tukanayoon arkaye kaa qaado wastawsi bihi la ogow macruufan wanaag la ogow ninkaa faindalaqa waa kaxaystay abulhaysam ila imra'atii buu ula tegey fa ahbaraha waa u warramay biqowli rasuuli llahi sal ly slam fa qaalat imra'atu waxay tidhi maa anta ma tihid bibaaliqin mid gaadhaya xaqa maa qaala fiihi nabiy sal salam nebigu wixii uu ku yidhi dardaarankii mid gaadhaya ma tihid ilaa bian tuctiqahu inaad xorayso mooyaane ninka haddii laidhi wanaaji wanaag kale oo aan xoraynahayn uma qaala wuxuu ihi fa catiiqun markaa waa xor haddabo faqaala sal sl nebigu wuxuu yidhi ina allaha ilaahay lam yabcah ma dirin nebiya nebi ma dirin walaa khaliifatin khaliifana ma soo saarin ilaa walahu bitaanataan laba bitaano laba wuxuu leeyay xoghayneed bitaanadu waa xoghaynta qofka xoghaynta ahee umuurahaaga kula socdee maaratay kula taliya bitaanatu bitaana ayuu ilaahay siiyaa ta'muruhu farta bilmacruufi wanaagga wa tanhaahu u diida canilmunkari xumaanta wa bidaanatun bidaanana laa ta'luuhu kama gaabiso khabaalan dhibkiisa iyo hoogijintiisa kama gaabiso waman yuuqa ka laga ilaaliyo bidaanata suu'i xoghaynta oo ka xumaata xoghaynta xunka laga ilaaliya faqad wuqiya waa la ilaaliyey xadiiskani wuxuu ku soo arooray inta badan kutubta sunanku ku soo arooray waa xadiis cadiima weeye macaani badan waa leeyey nebigu xilliga duhurka ah ee qur-aankunoo yaqaano xiina haflati min ahliha muu bixi jirin cidina may soo booqan jirin min bacdi dahiirana waa laydhaa xilligii buu soo baxay sidee bukhaarigu tilmaamaya nebigu wuxuu la kulmay abubakar abubakar iyo cumar buu la kulmo oo socda deetana wuxuu ku yidhi maxaa soo saaray deetana waxay idhahdeen aljuucu gaataana soo saartay xadiidkanna waxaa ka muuqatay inuu abubakar yidhi rasuul allah adaan kuu imi wejigaagana waan eegayey waanan ku salaamayey culimmadu waxay leeyihin waxaa laisku waafajinayaa labada qasadba way lahaayeen nebigana salaama soona arka hadduu waxayaro ka cuna ayay islahaayeen marka markii hore waxay sheegeen qasadkii hore waxay dhaha rasuul bariiday naga ahayd markuu yidhi haddii laga tegi waayona markuu sii qodqodayna aljuucu bay yidhahdeen saasaa laisku waafajinaya waaye markii laysku gartuu yidhi anna wallahi gaajada ay soo saartay ayaa la yidhi inoo geeya abulhaysam ibnu tayhaan abulhaysam ibnu tayhaan horta muu ahayn ansaar wuxuu ahaa kindi qabiilka kinde la ydhaa yamantuu ahaa laakiin isagoo yar buu yimi wuu la xulafoobay waa la degay wuu ka guursaday dhiig iyo dhaqaalaboo la bixinayay saasuu ansaari ku aha gaar ahaan qolada aws laydhaa ayuu ka mid ahaa waxaa lagu doortay kow masaajidka nebigu u dhowaa waa mar oo tiigsi muu ahayn meel fog la tegayo ilaa xilla duhure waa mar labaadkee nin dhaqaale ilaahay siiya buu ahaa mar saddexaadkee nin aad u deeqsiyana waa mar alle markii la tegey ninku shaqaalo hoosaad ma leh reerka isagaa biyaa usoo dhaamiya biyii buu ku maqan yihi nebiga ayuu yimi reerkiibuu yimi way waraysteen wuu sheegay in yar kadib way fadhiistay culimmadu waxay leeyihiin qofku haddaanu ku diidayn ood ogtahay inuu kaa raali yahay gurigoo laga maqaya oo fadhiisan kartaa gaar ahaan markaanad keliga ahayn keliga markuu nebigu leeyahay iyaakum walkhalwata binnisaa waxa weeyaan waa markaad keligaa tahay lakiin haddaad koox tihiin waad sugi kartaan intuu imanayo iminka laakiin dee cilaadaasi jirto telefoonkaa la garaacaya marka markii uu yimi wuxuu keenay qarbad uu soo buuxiyey yascabuha intuu dhigay ayuu soo orday nebiga ayuu ku dhegdhegay oo qooroqoreeyey kadibna abubakar kadibna cumar wuxuu leeyahay biabii anta wa ummi aabbaha iyo hooyada baa lagu farxay uu kala badbatay waxaa kaluu leeyahay alxamdu lilaah maa axadun axsana minii duyuufan ilyowm ilaahay baa mahadle maanta cid iga marti fiicani ma jirta buu leeyy markiiba wuxuu u dhaqaaqay xadiiqadii iyo beertii buu geeyey wuxuu u soo gooyey rucub weyn nabigu wuxuu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa laanta maa daysidoo inta rudabka uun maad noo soo gurtid maya buuhi waayo ikraamu dayf waa in wuxuu kala doordoorto la siiyo haddaad u helayso shay keliya haddaad u dhiibto dee wuxuu kala doordoorto ma leh kaasuma iska cunay ama ha jeclaado ama ha necbaado laakiin saddex afar shay haddaad soo hor dhigto dookiisu ku shaqaysanaya dabeetna wuxuu ku yidhi rasuul waxaan damcay inaad kala doorataan timirtiisa iyo busrigiisa iyo rudabkiisa hadhowna nebigu muxuu ku abaalmarinaya isna doorasho doorashadeed soo doorasho muu odhan kala dooro nabiguna labada addoon wuxuu hi adna kala dooro waa jazaa min jinsi alcamal waaye dabeetana wuu dhaqaaqay biyihii iyo timirtii waa la isku cabbay intana waa waxaan maanta loo bixiyey almuqabilaat muqabilaad baa laydhaa snaykis bay dhaan qoladan gaaladuna inaguna kusii sug baynu dhahnaa kusii sug buu u sameeyey waa lagu sii sugayaayo inta cunadii caadiga ahaa mididiina waa qaatay nebigu wuxuuhi iyaaka walxaluub waar neef irmaan iska ilaali kitaabkeenna wuxuu leeyahay laa tadbaxanna lanaa daata darrin waa isku macne neef irmaan ama irmaanaan doona dhowaan waa mid tan riman qudheedu tan riman qudheedu la qali maayo waayo dhawaan ba irmaanaanaysa iyaduna oo reerku iyadu ku tashanaya neef caana leh ama caana yeelan doona ka leexo deetana wuxuu u gowracay waxar yar ama orgi yaro waxara qudhiisu orgi gaadhin fa ataahum biha uuu keenay uu ka soo shaqeeyey markiiba u keenay marka riwaayada bukhaari waxay ku daraysaa eh, laxooxna waa soo sameeyey markaasaa nebigii iyo saxaabadu waxay isku cuneen hilibkii iyo laxooxdii iyo timirtii suu yidhi busrun wa laxmun wa khubsun latus'alunna yowmaidin can naciim buu nebigu yiri waxaasaa isku futaysanoo cunteen walle ilaahay waa idin weydiin doonaa nicmadaa nebigu salawaatu rabbi wasalam markii ay hirqadeen iska nasteenee la sheekaystaba wuxuu ku yidhi miyaa shaqaale hoosaad leedahay beerta iyo gurigaba waa maya markay maxaabiistu yimaadaan ii kaalay labadii koowaadee la keenay buu u yimi wuxuuhi ikhtar minhumaa ka dooro sii laguu sooriyeeyey seedaa loo sooriyeeyaa ka dooro aduguna nin cajiiba caqli badan ba wuxuu yihi rasuul allah adigii door hadaa ilaahay caqli iyo cilmigu ku dhameeyey adigii door nabi wuxuu yihi ina almustashaara mu'taman qodobka cajiibkii waa qaacido haddii laguidhaa ila tali waa lagu aaminay jar ha uga tallaabsanin ama ha noqoto siyaasad ama ha noqoto guur ama ha noqoto baac mushtar oo eh, doonayaan guursanaya igala tali ah, ah, ah, anaa ka aqan ha u dhowaanin sho adiga xanji kugu dhegsanta waxa weeye waa mustashaar mu'taman inta badan waxay ku dhacdaa baac mushtarka halkanaan meherad ka wadaye bal waxaadn halkanaan karaysan laha ka warrama war annagii baa sii laalaabayno oo beryahabaa raasamaalcun baanu hayno wow dadkani waa dad la tarbiyeeyo cajiiba ah. aad u qiimo badanoo dee waxa ilaahay ku doortay dumarkooda ka sii daran maanta gabadha shaqaalahaydee iyad wax ridqi jirtay iyad wax karin jirtay iyad wax maydhi jirtay la yidhahdo waxa lagu keenay shaqaale hoosaad alla ilaah maantaa nastayo waanigaa xoroobay ba leedo qadaadka u jiibsan leyd markii loo keenay ayay tidhi haya ha lagu siiye maxaa lagu soo dardaaray nebigu wuxu uhi istawsi bihi macruufan ha la ma wanaag kalenu haynaa bay tihi wanaagga ugu waa maxay waa la xoreeyo loo soo celiyo xorriyaddiisi walle ila tahay buuri waa laisku waafaqayba waaba la xoreeyeyba haddaa markii hore muxuu doonanayey inuu shaqeeyo muddo dheer waa la xoreeyey markaasaa nabigu ammaanaya xoghayntan dumarku waa xoghayn hadday hawsha kula wadaan oo wanaaga kula wadaan oo diinta kula wadaan weligaa iilan maysid ciiri maysid iminka dadyoguna saasay dee isku dhaafaan qolooyinkana waxaan arkay yurub ka yimaadee e dabca ubadka soo celiyaanoo ka soo fogeeyaan gaalada ninkay xaasku la wadaana waa ku guulaystaa kay xaasku la wadi weydaana keligii isagoo soconayo faradhabanaya iska yimaada marka waa bidaanada ugu muhiimsan wey waa la taliyaa ugu muhiimsan hadduu dhinac wax kuula wado waxba kaa xumaan maayaan nebigu wuxuu yidhi nebi alle nebigii la soo diro laba bidaanuu yeeshaa ama khaliifkii ama bidaano wacan buu yeeshaa wanaagga fara oo ku dhiirigeliya ama wuxuu yeeshaa bidaano xun oo xumaanta fara wanaaggana ka joojiya waana caynkaa ilaa madaxweynayaasha ninkii dad wanaagsan iyo rakaab wanaagsan yeeshaana weligii talaba taladay ka fiicantahy ayuu qaataa oo dee u sheegaya midna rakaabkaa ka xumaado oo midba midaad ka yaabto iyo tala ka yaabto ayay siinayaan marka bidaanadaas waa muhiim qofka ilaahay wanaag la doonayana bidaanaduu wanaajiyaa bidaanadu asalkeedu waa garanka hoose waa shayga jidhka xiga qofkan dadka kuugu dhow ee xogogaalka ah ee xoghaynta ah ayaa bidaana la yidhi marka gabadhiibaa bidaana laga soo qaadayaa xadiikaasna waa xadii saxiix oo axkaam badan leh qaala xadaanaa cumar bn ismaaciil bn mijaalid bn saciidin qaala xadaanii abi ismaaciil bn mijaalid can bayaan ibni bishrin qaala xadaanii qays bn abi xaasim qaala wuxuu ihi samictu waxaan sacd ibn abi waqaas baan maqlo yaquulu leh innii anigu la walu rajulin ninkii koowaad baan ahayee haraaqa daadiyey haraaqa waa bilaa hamsa haraaqa daadiyey ahraaqana waad arki doontaa ahraaqa daadiyey araaqana waad arki doontaa oo hamse keliya oon haba lahayn waa isku wada macne araaqa iyo haraaqa iyo ahraaqa daman dhiig fii sabiili illahi casa wajal wa innii la walu rajulin ninkii koowaad baan ee ramaa ganay leeb fii sabiili illaah laqad ra'aytunii waabadii aragta aqsu aanoo duulaya ayaabadii aragtaa fi lcisaabati koox min asxaabi muxamedin calayhi salaatu wasalaam maa naakulu maanaan cunayn ilaa waraqa ashajari dhirta caleynteedii waraq waa caleynta ashajari waa ismu jinsi waa dhirtii waalxublati iyo geed qodaxeedka geedka qodaxda leh xubladu waa geedka qodaxda leh ayaanu cunaynay caleyntiisa xataa taqaraxat ilaa ay dildilaacday ashtaaqunaa qowlaladeedu dildilaaceen ilay rag daanqay baanu nahay wa inna axadanaa midkayana la yadacu waa saalaynayay kama tadacu shaatu walbaciir sida neefka adhigii geelu u saaleeyo ila iskucuntaan noqonay geelu inuu saaleeyo adhigu maxaa keenay dee caleentaasu cunaya annaguna caleen baanu cunaynay waabanu saalaynay wa asbaxad way noqotay banu asadin banuu asad yucaziruunanii inay edbiyaan fi diini diinta igu edbiyaan laqad khibtu waan hoogay wa khasirtu waa khasaaray idan hadday taasi dhab tahay wadalla camalii camalkayguna waa lumay inagoo ka warramana cayshu rasuulilahi sal ly slam ayaa sheekhu wuxuu ka warramay hadana cayshu saxaaba muxuu cayshu saxaaba uga warramay waa mutalaasimaan waayo nebiga haddii xaaladiisu ay waxayo u buuxay asxaabtana waxbuu siin laha kol haddii asxaabtii wuxuu ku sahayey waayey dee isna waxmuu hayn weeye markaa sacbin waqaas wuxuu ka warramaya xaaladuu nebiga la soo maray wuxuu leeyahay sacad ninkii koobaad ee dhiig daadiyay ayaan ahaa gaalada dhiigooda qisaduna waxay ku taallaa kutubta siirada xilligii maka la joogay saxaabadu waxay ku cibaadaysan jireen ama daaru arqamna abi arqam ama intay buuraha u baxaan markay buuris ku qalloociyaan gosha ay ku tukan jireen iyagoo dhowroo tukanaya ayuunbay ku soo baxeen niman gaalo ah abijahl hogaaminayo deetana way caayeen afxumaa dhex martay waa laysku xanaaqay waa laysu jawaabay wuxuu qaatay markaa wuxuu qaatay bahashii jilawdii jilawdii dheeraydee maydhaxda laga diiri jiray ayuu qaatay abujaal buu taagay dakhar weyn buu ku jeexo dhiiggaasaa daatay sacad markaa gaalkii koobaadee laga dhiijiyo ninkii ka dhiijiyey baan ahay buu leeyay waa sacad ibn abi waqaas waa saxaabigan soo maraynay ee nabigu ku dhaadan jiray hada khaali falyurin imru'un khaalahu mustajaabu dacwana u aha nin shiishyahannana u aha wuxuu yidhi leebkii koowaadee diinta loo ganay gaalo lagu ganana ninkii ganay baani iyaduna waxay ahayd qaswadii ama sariyadii cubaydata ibnulxaaris waxay dhacday siddeed bilood kadib markii la hijrooday raabiq meesha la yidhaahdo ayay tegeen lixdan gaal bay la kulmeen eh, laba boqoloo gaal aan idhaahdo iyagaa lixdan ahaa laba boqol oo gaal oo abu sufyaan hogaaminayo ayay ishaleen way isu safteen dagaal baa loo diyaargaroobay saacad baa leebkii ugu horreeye ku ganay iyadoo leebkii koowaad uu ku ganay ayaa waxaa yimi in la yidhaahdo majdi ibni camar ayaa yimi kaasaa kala dhexgalay markuu kala dhexgalu kala joojiyay dagaalkii ayaa waxaa ka soo baxay zubayr ibnu cawaam iyo talxa ibnu eh, cubaydillaah oo marka hore kuwaa la socday ayaa ka soo leexday markaa leebkii koowaadna anaa galay buuri waxaa kaluu ka warramayaa qiso uu goobjoogu ahaa waa sariyada la yidhaahdo sariyada abi cubayda sariyada waxa watay abu cubayda camr ibnu jarax baa watay saddex boqoloo nin bay ahaayeen waxay ahayd sanadkii sideedaad waxay haayeen waxa loo waayay saxiix caadiya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu u dhiibay jiraaban kolay timiri ku jirto saddex boqoloo nin kolay timiri ku jirto nin laalaadinayo xabad xabad baa loogu dhiibayey oo muumuusanaya muddo markay muumuusanayeen bay tiira ka dhamaatay markaasaan ogaa nebigu yihi xabad inayna cunno ahayd maalinkii ka dambeeyey waxaanu bilownay inaanu dhirta caleemaha goosano oo aanu daaqno saanu caleemihii u daaqaynay saalada xooluhu dhigaan marka war subxaan allah bay u diin bay u socdeen waa cunaya maanta isagoo cabayo cunaya oo ayuu diinta ilaahay baro ama diinta ilaahay dadka gaadhsii ama waxu qabo ayaa loogu taaglay isagoo nimcadu dhan walba ka taagan tahayo quraacdii iyo nusaacihii iyo casariyihii iyo cishaayihii iyo magacyaa loola wababaxay salaadihii midhan baa loola wababaxay nimcada noocaasa diinta ilaahay ugu adeeg ayaa loogu taaglayay qoladanna ridwaanullaahi calayhim caleen bay cunayaan caleen ha cunaane iyagoo sidii ku jira ayaa ilahay wuxuu u soo tuuray xuutan kabiiran bahal weyn oo nibiriya ayaa ilahay usoo tuuray ilaa maanta culimmada badaha iyo kuwa maaratay ka warrama arrimahaasi way la'yi noocaa wuxuun ilaahay abuuray oo ilaahay barariyo weyneeyey oo u keenay bay ahayd casuumad alley ahayd bil bay dul fadhiyeen oo cunayeen ilaa ay naxnaxeen oo wax la dubto wax la shiisho bil bay halkaa iska joogeen dabeetana waxaa dhacay maalinkay ka guurayeen waxaa laga dhuranayey halkaa isha subag baa laga dhuranayay ishiisa halkaa godka isha abu cubayda toban nin buu fadhiisiiyey ayuu istaajiyey ishiisoo keliya halkaa godka isha toban nin baa istaagay madaxu intuu lakaanay markaa marka toban nin istaageen godkii isha waaye feedhiisii baa saa loo joojiyey awrkii ugu dheeraa ayaa nin la saaray ninkii ugu dheeraa waa la hoos mariyey caaduu hoos maray hilibkii bay keeneen nebiga u keeneen ka warraba nabigu wuxuu yihi waa risiq ilaahaydi siiye wax ma ka haysan haa waa u dhiibeen nebigu waa gogoostay isagoo tusaya inay tahay xalaal tahay muxuu xadiiska u keenay xadiiska wuxuu saacad u keenay ninkayga xilligaa soo islaamay ee dadkii ugu horreeyey ahaa ee waxaa diinta u qabtay ee nabiga sidaan ogahay aan ku kala dhimannay ayaa bani asad bani asad waxa weeye qabiil dhowaan islaamay oo reer kuufa ah ayaa dhaliilay waayo barasaabuu ka ahaa barasaabuu kuufa ka ahaa maamulka maamulku xil qabato eed baad qabatay nin xil qaaday eed qaad baa marka way dhaleeceyen waxay waxay gaadhsiiyeen laa yuxsinu yusallii salaadaba garan maayo la berigaha waa waxaanay soomaalidu tidhaahdo dhallaankii hooyadii dhalmada baray kii diintaba baray buu doonaya inu idhaahdo salaadaan ku baraya waa tii khawaarijta ku dhacday nebigii ilahay buu ku leeyay ittaqi ilaahay ka baqo waa nebigii allakabaqadkaba baray ayuu leeyay maxay ittaqi illaah qoladanna waxay yidha waxay heleen xorriyad bay heleen fursad cumar khadaab wuxuu samayn jiray nin wareegaya saxaabi waa u qaabilsanaan gobollada laydhaa maxamed maslama alla ninkuu arko inuu albaab samaystay guriga maamulka guriga maamulku albaab yeesho wuu gubaya dab ku dhajinaya guriga maamulka waa inuu afku saa u furan yahy oo islaanta kutubaysa iyo ka indhahale iyo cid walbaaba iman kartaa ka xoolo samaystay waa la soo qabanayaa xoolihiisaa la kala barhaya allo wuxuu haysta kala barbaa inta la kala baro barhna waxa lagu shubaya bangiga barh kala qaadaa la dadkana waa la waraysanaya inta masaajidka ugu weyn la yimaado ka warrama barha saabkiina saacad laba goor bay ku dhacday mar way ku dhacdayoo islaam baa tidhi ma ninkaasacd baadna weydiisay oday baan idhahda cafwan oday wuxuu idhi laa yamshi bisariya walaa yaqsidu bisawiya ninkan ciidankana ma raaco si cadaalada waxba uma qaybiyo sacad baa yidhi waan ducaynaya aamiin dhaha ilaahu ninkaasi hadduu daacad yahayna iga badbaada ducadayda hadduu kibir iyo santaag iyo edabdarro la kacayna ilaahay umrigiisa dheere oo ilaahay oo faqrigiisa badi oo ilaahay fidno ku rid cimrigiisa dheera maanta habaan welig ma aragte ducun ka dhigi jirnay waa faqri iyo cimri dheera isu kaa raacaan markaasay habaartay dabeetana ninkii intuu cimriyey oo uu faqriyey ayuu haddana fidnoobeeyo isagoo boqolka dhaafay oo indhuhu ay ku soo dhaceen ahdaabtu ayuu hablaa yar qanqanjiidhin jiray hablaa yar buu qanjiidhinaya suu idhaahdaa kabiirun asaabatnii dacwatu sacad habaarkii sacad baa igu dhaco nin habaaran baane kaasi wuxuu ahaa sacad buu edab darro ku dhaliilay ree bani asad qabaa'ilkii o dhan baa lala hadlay qabiil kastaa amaanay ammaanay bani asad ayaa waxay idhaahdeen ninkani waxnaba kuma fiicna xataa salaadda garan maayo cumar baa u yeedhay wuxuu ku yidhi kol haddii dhaliili timi waan ogay inaanu waxaasi jirine kollayba iska wareeji meesha wuu wareejiyey deetana wuxuu ku wareejiyey camaar bin yaasiir tiibuu ka xanaaqay wuxuu leeyihi ma ninkaygiibaa bani asad maanta yucasiruuna fidiin diintay ugu edbinayaan leeyihin intanaa ka qaldan iyo ka qaldan laqad khibtu waan hooge wa khasirtu waan khasaaray idan haddee warkaasi jiro wadalla camali camalkaygii horena waa baaba'ay ninkii waxaan ogahay soo qabtay qal xadana mxamed bn bashaari qal xadana safwan bn ciisa qal xadana cabr bn ciisa abu nacamat alcadawiyu qaala samictu khalid bn cumeyrin wa shuwaysan abaraqaad qaala waxa hi anbacasa cumar bn khadaab cutwat ibni khaswaan buu diray wa qala wuxu uhi indaliq dhaqaaq anta adiga oma macaka cidda kula socota xataa idaa kuntum markaad tihiin fii aqsa bilaadi alcarab carabta degaankooda halka ugu fog wa adnaa bilaadi alcajam iyo shisheeyaha halka ugu dhow markay iska galaan halkaad joogto faqbaluu qaabila xataa idaa kaanuu faaqbaluu way qaabileen xataa idaa kaanuu bilmirbad markay joogaan meesha mirbadka laydhaa wejadu waxay heleen haada alkadaana meesha dhagaxa dhagax xarshada kadaan laydhaa dhagax xarshada leh waa taqana xarshada soo ma dhagaxa cadcad burbura ayaa xarsho laydhaa alkadaan faqaaluu waxay dhaheen maa qaalu waxa hadi albasra dhagaxa cadcad baa la ydhahdaa basra fa saaruu way socdeen xataa idaa balaquu markay gaadheen xiyaala aljisri sahiir xiyaala meel ku beegan aljisri biriijka asahiiri yar fa qaal waxa haahuna halkanaa umirtum layda amray fa nazaluu waa degeen fadakaruu waa sheegeen alxadiisa bituulihi qaala wuxuu ihi faqaala cutbatu ibnu khaswaan baa yidhi laqad ra'aytunii waxaad moodaa inaad arkaysaba inii anigu la saabicu sabcatin toddoba ayaan toddoba ku ahaa maca rasuuli sal slam maa lanaa tacaamun cunto maanaan lahayn ilaa waraqu shajar caleenta dhirta mooyaane waayahay xataa taqaraxad ilaa dildilaacday ashtaaquna qowlaladeedii faltaqatu waan helay burdatan go' helay faqasamtuha waxaan u qaybiyey baynii wa bayni sacad famaa minaa nagama mid ahayn min ulaa'ika sabcati axadun ilaa huwa amiirun amiiru misrin min amiru misrin min alamsaari gobol gobolada kamida ah ayuu ninkii amiir ka yahay maanta wasatujaribuuna waa tijaabin doontaan alumaraaa umarada bacdanaa annaga naga dambaysa waa arki doontaan xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa cumar bn khadaab radiallahu canhu markuu qabsaday ciraaq oo dhan iyo masarba wuu magaalaynayaa waayo waxa ilaahay baray oo uu caqligiisa ku gartay meesha haddii ciidan soogani u joogo uun ciidanka maalin la soori karaa haddii laakiin magaalooyin oo reeruhu degaan oo qoysasku degaan meeshii waa la yeelanaya inuu degaameeyaabuu rabaa basra iyo kuufaba isaga asaasay tii basraa laynoo sheegayaa wuxuu ihi carab halka ugu fushaysa cajabna ugu sokaysa halka iska galaan taga dhulka dhagaxa cad markaa gaadhaan halkaasaad istaagaysaan bartaa magaalo ka khidadeeya halkii bay tegeen aljisru sakiirna waa webigan dajla biriish yar buu oo dadkiiyo xoolu ka tallaabaan biriishka weyni waa baqdaad isagu marka bakhdad berigaa lama dhisayna beri dambaa la dhisi doonaa halkaasaa laga dhisay magaalada waa la takhdiidiyey saddex magaalo cumar dhisay waa basra iyo kuufa iyo fustad oo masra ah waa la takhdiidiyey laba degin ayaa la sameeyey town balaanka magaalada qorshaheedii waxaan maanta gaalada laleeya waa laga soo bartaa cumar baa dejiyey wuxuui waxa ugu horreya la samaynaya masaajka waxaa lagu xigsiinaya guriga amiirka waxaa lagu xigsiinaya suuqa waxaa lagu xigsiinayaa eh, goobihii ee bacmusharka waxaa lagu sii xigsiinaya reerihi saasaa loo qorsheeyey cumar halkaasu ka soo qorsheynaya uu leeyahay sekadaha waddada yara udhaxaysana waxaa ka dhigtaan sagaal dhudhun sagaal dhudhun waa mitir meelaha taweyna waxaa ka dhigtaan shan dhudhun taqriiban waa shan mitir marka waxaa mari karaya baaladan gaari ximaarka iyo umuurahaas haddii berigaa gaari u ahaaye waddooyinkiibuu qorshaynaya innaguna innagoo laba kun iyo dhowr iyo laatan joognaa iska hor iyo dabadegaynaayo xaafadihii ilaa cagaf la mariyo aan hee waddan loo samayn karayn markaa qalad weeye waa in waddooyinkii lagu talagalo basra markii la dejiyey cutata ibnu khaswaan ayaa amiir ka noqday wuu khudbadaynaya marka khudbaddii wuxuu ku soo daray toddoba ayaan toddoba ku ahaa toddoba nin baan toddoba ku ahaa nebigaa naga mid ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maanaan haynin caleenta dhirta mooyaane wax kaloon cunno ilaa ay qowlalanu dilaaceen waxa kaloo naan haynin labis lagu labisto maalin baan helay buu ihi burda burdada waxa weeye waa go liidliidima leh dabeetana labaan u kala jeexayoo anigii sacad bin abi waqaas ayaa kala jeexanay saacadna markaa wuxuu ka yahay kuufa waa markuu amiirka ka yahay ay ka caban doonaan weeye <clears throat> famaa minaa naga mid maha min ulaa'ika sabcati axadun ilaa wahuwa amiiru misri min alamsaar gobol gobollada ka mid oo amiir ka yahay <clears throat> wasatujaribuuna alumaraa saxaabigu waxbuu sii arkay umarada naga dambaysa waa arki doontaan nimankii cabanayey maxaa laga helay maxay heleen waxa uu yimi in la yidhaha ziyaad ibnu abiihi oo laayey oo mariyey ziyaad ziyaad say uga cabanayeen ayaa ziyaadkiina bik noqday xajaj binu yuusufa soo baxay xajaaj baa isna mariyey marka waa kuwii iyagoo xajaaj ka yaaban ayaa arkay iyagoo ka iyo ziyaad ayay xajaajna la kulmeen qala xadaana cabdulahi bn cabdiraxmani qala xadaana rawx bn aslam abu xatim albasri qala xadaana xamaad bn salma qala xadaana haabit can anasin qaal qaala rasul lah sal slam laqad ukhiftu waa la bajiyey filaahi baa laygu bajiyey ilaahay dartii wamaa yukhaafu axad iyadoo cidna aan la bajinin walaqad uudiitu waa lay dhibay filaahi ilahay diintiisaa laygu dhibay wamaa yu'da axad iyadoon cid kalaba la dhibin walaqad atad calaya waa timi alaaثuuna soddon baa isoo maray min bayni yowmin wa leyla habeen iyo maalin u qaybsan wamaa lii mana lihi walibilaalin bilaalla ma hayo طacaaman cunto yaakulhu cuno duu mid beer u saaxiibi ilaa shayun shay mooyaane yuwaariihu uu qarinayo ibdu bilaalin kilinkilada bilaal waxay qarin karto ayuunbaa cunto nooha hamoodin kilinkilada waxaa ku jira cunto nooha ma cunto kilinkile lama gelinayo laakiin waa usluub jiro carbeedoo shayga la yareeyo inagu maxaanu shayga la yaraynayo biyaha markaynu lena wa ilig ilig dhiige wax la mariyo ma hayno marka raashinkana waxaa la ydhaa erebey isticmaali jiren wuu iga marka la yaraynayo ya koombana ma hayno wax noocaasay ya dhegley ama galaan wax noocaas waa isluub jira wixii la yaraynaya la ydhahdaa kilinkilada qaada kilinkilo maxay qaadi kartaa ya dhegleydinoo ka yartay waxa weeyaan wax yar markaa nebigu wuxuu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu alayhi iyadoon dadba la dhibin ba aniga lay dhibay oo dee wuxuu ahaa hormuudkii diinta waana run iyadoon dadba cabsanin baan cabsanay oo saddexda sanee diinta uu qarinayaba wuxuu la cabsanayay goormaa warkaagu bixi doonaa goormaa lagu ogaan doonaa goormaa lagu curdandharin doonaa adigoo curdina lagaa hor iman doonaa haddana wuxuu ka sheekeeyey xaggii cuntada soddon habeen iyo maalin u qaybsan waa iyo toban maalmood alaaثuuna min bayni yowmin wa leyla markaad qaybsa soddon habeenay maalin qaybsa maxay noqonaysaa shan iyo toban cunto maanaan haynin in yaroo bilaal uu gelin karayo kalinkeladiisa gelin kara mooyaane uu ku jiro ha odhanin waayo dadka qaar baa odhanaya maxaa kalinkale lagala doonaya kalinkaledu waxba lama gelin lakiin waa usluub jira oo asaaliibta carbeed ah qaala xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan qaala anba'ana cafaan ibni muslim qaala qaala sana qataada can anas bn malikin ana nebiy sal slam lam yajtamic ma ku kulmin cinda waagtiisa hadaa'un qada kuma kulmin walaa cashaaun casho min khubsin walaxmin ila calaa dafafin waynu soo marnay calaa dafaf qaala cabdullahi wuxu uhi qaala bacduhum huwa kasrat lydi mar marti u timaada mooyaane oo martidaa wax la cuna mooyaane mar intuu saani u qadeeyo haddana saani u casheeyo weligeed nebigu ma dhicin mar marti u timaada mooyaane waayo martida waa loo dadaalaya hadaa maa yuukalu awalu nahaar maalinta bilowgeeda wixii la cunaa laydhaa cashana maa yuukalu aakhira nahaar labadaasunbay ugu yaqaaneen wixii duhurka ka horreya wixii la cunaa waa qadaa wixii ka dambeeya duhurka wixii ka dambeeyana waa cashaaun xabadda saddexaad halkay ka timi hala raadiyo qaala xadaana cabd bni xumaydin qaala xadaana maxamed ismaaciil abi hudayg qaala xadaana ibn abi diib can muslim bn jundubin can nofil bni yaas alhudali qala wuxu uhi kaana cabdiraxmaan bn cawf wuxuu ahaa lana anaga jaliisa midna la fadhiista oo nala majaalisa wa kaana nicma aljaliis nin kula majaalisa ninkii ugu qiimaha badnaa buu ahaa wa inahu isagu inqalaba bina waana kaxeeyey daata yowmin inqalaba bina waana kaxeeyey daata yowmin xataa idaa dakhalnaa beytahu markaan gurigiisa gallay wa dakhala uu galay fakhtasala waa meydhay uma kharaja waa soo baxay wa utiinaa waxaana loo keenay bisaxfatin xeedho waa xeedhada ilaa afar qof ilaa toban qof ay ku cunaan fiiha khubsun walaxmun hilib iyo waxa ku jira laxoox falamaa wudicad markii lasoo dhigay baka cabdiraxmaan waa ooye faqultu lahu ya abaa muxamed maa yubkiika maxaa kaa ohinaya faqala wuxuu yidhi halaka rasuulullah halaka bimacnaa maata waa geeriyooday walam yashbac ma dhargin huwa isaga iyo wa ahlu beytihi qoyskiisu min khubsi shaciir khubsku shaciirka maaha hilib iyo falfal iyo mura maaha shaciirta laxooxdeeda kamuu dhergin falaa urana wax kale ma moodid ukhirnaa inna loo dibdhigay falaa uraana uma malaynayo ukhirna inna loo dibdhigay lima huwa khayrun lana intana laga reebay iyaga in khayrna loo dibdhigo malayn maayo haddaanu khayr lahaan layn horaan u dhiban layn wey marka wuxuu la qiirooday wuxuu sameeyey muqaarana isbarbardhig buu sameeyey xaaladda iminka nimcada lasoo dhigay soo isagoo nafisa cuntada dul fadhiisanayaoo bismillahi odhanaya iyo xaaladii ay soo mareen ayuu isdhinac dhigay radia allahu tacaala canhu baabu maa jaa fii sini rasuuli llahi sal allahu aleh wasalam baabkanna waxaa lagaga warramayaa da'dii nebigu ku geeriyoon doono salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gebagabaynu maraynaa waxaan filayaa insha allahu inaynu berrito kusoo gebagabayn doonno saa ogeed bayn maanta yar dadejinay raalli ahaada baabu ma jaa fi sini rasul lah sal slam toddoba xadiis buu ku keenaya qaala xadaana axmed ibnu manicin qaala xadaana rawx ibni cubaada qaala xadaana zakariya ibnu isxaaq qaala xadaana camr ibnu dinaar can ibni cabaasin qaal makasa nabiyu sal slm nebigu waa nagaa bimakata maka alaa casharata sana ayuu joogay yuuxaa ilay isagoo loo waxyoonayo nebiya wa bilmadiinati madiinana casharan toban buu joogay wa tuwufiya waa geeriyooday wa huwa ibnu alaain wa sittiin saddex iyo toban nebi uu yahay iyo toban kaloo madiine uu joogay saddex uu nabi yahay iyo afartan hore axaadiisu inoo sheegi doonto marka la ysu geeyo saddex iyo lixdan buu ku geeriyooday waa xadiis saxiixa waana xadiiska axaadiista khilaafto dhan lagu soo celinayo lagu soo awilayo قال xdثna محمد بن بشhاaر قال xdثna محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاaq السبيعي عن cامر بن سعد بن أبي وقاص عن jrيiرi عن معاaوiyaةa أنhu samca wux maqlay ykhdbu معaaوiya khudbadaynaya oo qaala yidhi maata waa dhintay rasul ه صل سلم وhuوa iبن isagoo saddex iyo لxdan jir ah و abu bakrin وcmr abubakr iyo cumarna saddex iyo lixdan jir buu ku dhintay wa ana bnu alaain wa sittiin ana saddex iyo lixdan jir baane nebiga iyo abubakar iyo cumar saddex iyo lixdan bay ku dhinteen bilxaqiiqa marka la eego alina ku dar cali bn abi aalib saddex iyo lixdan ku dhintay afartooduba cumaan unbaa ka duwan labiyo siddeetan jir buu ku dhintay cumaan waa raagay marka horena cumaan ibnu cafaan radia allaahu canhu waxaa ka weynaa uun nebigii abubakar cumar iyo ka weynaa dadku waxa u yaqaaneen cumar inuu ka weynyahay cumaan cumaan baa cumar ka weynaa ka da'weynaa waaye laakiin mucaawiya kuma dhiman dada ku hadlaayey markuu hadlayaybaaahaa laakiin wuxuu sii noolaa taqriiban tobaneeye dambe dhowr iyo toban weyn ayuu ku dhintay laakiin maalinta hadlayey ayuunbu ahaa qaala xadaana xusein bn mahdi basriyu qaala xadaana cabdrasaaq can ibni jurayjin can izuuriyi can curwa can caaishata radi allahu canha ana nebiya sal sl nebiga ilaahay maanta waa dhintay wa huwa ibnu alaain wa sitiina sana xadiiska caaisha iyo xadiiska cabdillahi bni cabaas ayaa la waafajinaya dhammaan wixii khilaafa kaasaa asala saddex iyo lixdii ku geeriyooday iyo kaa mucaawiya qaala xadaana axmed manicin yacquub ibnu ibraahim adawraqi qaala waxay dhan qaala xadaana ismaaciil ibni culaya can khaalid xadaa qaala xadaanii camaar mawla bani haashim qaala wuxuu ihi samictu waan maqlay ibna cabaasin yaquulu leh tuufiya waa geeriyooday rasuulu lahi sal l slam wa huwa ibnu hamsin wa sittiina sana riwaayaddana waa riwaaya shaadda riwaaya shaadda weeye shan iyo lixdan nebigu ma ahayn wuxuu khilaafay riwaayaadkii kale labada riwaayo kale sax ah waxaa kaloo iyana shaad ah riwaayada jaabir ibni cabdillaah ee odhaya nebigu lixdan buuraabuu ku dhintay iyaduna wmaxamed ibn abaan qaala waxay dhahn qaala xadaana mucaad ibnu hishaam qaala xadaanii abi can qataada can ilxasan can dakfal ibni xandala ana nebiy sal ly slam qubida waa geeriyooday wa huwa ibnu hamsin wasitiina markaa riwaayaadka noocaasay shan iyo lixdanka sheegaya ama shaad baa lagu xukumaa ama waxaa la yidhaahdaa waxay sheegeen sanadkii dhalashada oo bila ku lahaa iyo sanadkii dhimashada oo bila ku lahaa oo masalan sanadka koobiyo tobnaad bila yar xaggan kalena bilayar buu ku lahaa waa dhacdaa dadka sanadkaana waxbuu ka galay sanadkaana waxbuu ka galay labadaa marka lagu daro oo aan sanad noqonaynin marka lagu daro shan iyo lixun bay noqonaysaa saana waa lagu macneeyey qaala abu ciisa wadakfal laa nacrifu lahu samacan min anabi sal l slam wa kana fi zamani nabiy sal slm rajulan ninka la idhaha dakfal ibnu xandala horta saxaabi xilligii nabiga nin weyn buu ahaa laakiin saxaabi mayimse maaha aad baa la isugu hayaa culimmada xadiisku waxay u badan yihin inaan saxaabi ahayn laakiin baqiy ibnu makhlad abu cabdiraxmaan musnadkiisa wuxuu ku sheegay inuu saxaabi yahay hal xadiisna waa u wariyey xadiiskiina waa kan ana nabiy sal ly slam qubida wahuwa ibnu hamsin wasittiin qaala xadaana isxaaq ibnu musa alansaariyu qaala xadaana macan qaala xadaana malik bnu anasin can rabicata bni abi cabdiraxmaan can anas malikin anahu samicahu yaquul kana rasul lah sal slam laysa biطawiili اlbayin wala bilqasiri wala bilabyad alamhaq wala bilaadam wala bijacdi اlqadad wala bisabit waxaan soo wada dhigana weeye allahu ilaahay baa soo saaray ala ra'si arbaciina sana afartan buuraa buu ku soo baxay oo nebi lagaga dhigay iyona waa ijmaac fa aqaama wuxuu joogay bimakata cashra siniina halkaasaa qalad ku jira saddexdii wuxuu ka jaray saddexdii dacwada siriga ahayd ee hoos la